بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السابع التفضيل أما اسم تفضيل casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa bogga saddex boqol iyo shan iyo toban waana ismiga loo yaqaano ismu tafdiilka loo yaqaano saddex magac ayaa baabkan loo yaqaanaa oo kutubta luqaddu ay ula baxaan qolo ismu tafdiil bay u yaqaaniin qolana afcalu tafdiil bay u yaqaaniin qolana afcalu ziyaada ayay u yaqaaniin saddexdaa magac ayaa kii la doonaba loo loo bixin karaa kutubta luqaddana aynu ku arki doonaa ama ismu tafdiil baynu odhan ama afcalu tafdiil baynu odhan ama afcalu ziyaada ayaynu odhan waxa ugu wanaagsan baa la yidhi saddexdaa magac afcalu ziyaadaha ayaa ugu wanaagsan ereyga afcal ihi waa wasankuu ku yimid buu sheegayaa oo afcal ah ereyga siyaadadi ihina inuuna fadli uun ahayn waxa laysla dheeraanayaaye oo ceeb iyo wanaagba noqon karo ayuu sheegayaa afcalu ziyaada waa afcalkii ziyaadada haddaba ismigani wuxuu ina tusayaa kow shay tartan lagu galay oo laba shay iyo wax ka badani ay ku tartameen ka ku badiyo shayga ayaa wasanka afcal a ku imanaya afcalu ziyaada saasaa loo yidhi halka laga ishtiqaaqanayaa lix shardi toddoba shardi baa laga rabaa toddoba shardi ismu tafdiilka waxa laga ishtiqaaqanayo toddoba shardi ayaa lagama maarmaana toddobadaa shardi mid ka mida ah haddii la waayo suurtagal maaha in ismu tafdiil la sameeyaa shardiga koobaad waa inuu hulaahi yahay hulaahi waa inuu yahay saddex xaraf waa inuu yahay shardiga labaad waa inuu taam yahay taam naaqiskii baa iga baxay oo kaana iyo akhawaadkeed lagama sameeyo shardiga saddexaad waa inuu qaabil liziyaada yahay shay la kala badsan karo masalan geerida oo kale dhimashadu waa maruun ninna mar ma dhinto ninna laba jeer ma dhinto qaabil liziyaada waa inuu yahay maato oo kale ismu tafdiil lagama keeni karo oo geerida dee lama kala badsado waa shardiga saddexaad shardiga afraad allaa yakuuna wasfuhu calaa wasni afcal waxaa la rabaa ismiga faacil ee ficilkan ka iman jirayuuna afcal ku imanin tusaale ahaan midabada oo kale ficilada ina tusisa afcal baa qiyaas u ahaa sida shaniba ashnab loo odhan jiray sawidana aswad loo odhan jiray haddaba ashnab iyo adyab iyo aswad iyo ismu tafdiil kama imanayo oo si mubaashira ugama imanayo ilan shardigii baa la waayaye shardiga shanaad waa inuuna waa inuu faclaan waa inuuna ahayn calaa wasni faclaan wasfigiisu yuuna ku iman faclaanka dhadigiisu uu faclaa yahay waxaa la diidayaa shabiica oo kale ismu tafdiil laga keeni maayo ilain baa shabcaan ah dhadigiisiina waa shabcaa haddaba ha ka keenin kaana waa shardiga shanaad shardiga lixaad waa inuu yahay muhbat waa inuuna ahayn menfi menfi hadduu noqdo suurtagal maaha in laga keeno ama ficillada nefyiga laasimo ha ahaato ama mar xilligaa u nefyi mid laga dhigay ha ahaado maa axsana allaa taskuta min alxaqi baan ku idhi maxaa ka habboon inaadan xaqa ka aamusin ereyga allah taskuta ah suurtagal ma aha inaad ismu tafdiil ka keentaa allaa taskuta dee waxa weeye waa nefyi baa galay waa shardiga imisaad ka shardiga toddobaad ee u dambeeya ereyga ismu tafdiil laga samaynayo waa inuuna ahayn ficilkiisu majhuul duribo oo kale haddii ismu tafdiil ka samee lagu yidhaah suurtagal maaha inaynu ka samayno haddaba waxaa la ogaaday toddobadaa shardi inuu ereyga ismu tafdiilka laga samaynayaa uu u baahan yahay ragga qaarkood baa shardi siddeedaad ku soo daray oo waxay yidhaahdeen an yakuuna ficlan raggaasina waxay leeyihiin ismi lagama sameeyo ismu tafdiil waana erey aan qiyaas ahayn oo shaad ah kelmadda ay carabtu leeyihiin oo kale ajlafe iyo axmare iyo haddii ay isticmaalaan oma axmeru ximaarkii haddaad tidhaahdo bimacnaa caliyun axmaru minka hebel baa kaa dameersan haddaad tidhaahdo dameernimada waa laysku caayaa carab iyo cajamba waa laysku caayaa kolka dameeruhu way nool yihiine waa waxa ugu garaadka xun baa la yidhaahdaa oo dee qaybtan dambe ee xoolaha shaqaysa mutakhayilada ayaa aada ugu liidataa dameeraha marka la joogo waxay culimmadu yidhahdeen ilaahay waa sababta uu tashbiiha ugu soo qaatay mahalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha ka mahali alximaar kuwa ilaahay kitaabka baray ee ku dhaqmi waayey waa dameero oo kale waxaa loo xambaariyey kutub wixii ugu qiimaha badnaa baa loo xambaariyey culays iyo daal mooyaane faa'iido iyo ilaalin kama helaan waxaynu arkaynaa haddaba dameerku waa shay iska noocaas oo kale ah haddaba haddii la yidhaha caliyun axmaru minka ereygaa carabi ahaan lama oggolaa oo sababtuna waxa weeye axmarkan ayaan ficil ahayn ee dameerkii ximaar ahaa aad ula niyoonaysa inaad ka soo qaadatay iyo jaldiga ood ajladoo kale tidhaa oo kale haddaadan ficilka xamiro ah ka soo qaadan xamiro haddaad ka soo qaadato mubaashir ugama yimaadee musaacid wax la yidhaha buu kaga yimaadaa bal haddaan eegno shuruudaha markaa asaabicuka toddobaad ismu tafdiili waa ismu tafdiil kitaabkayga halkaa ismi baa ka maqane la socda asaabicu atafdiilu buu yidhi ismu tafdiili baa loo baahnaa ma idiin qorayaha ismu tafdiili idinka waa sax weeyi wasmu tafdiili ismu tafdiilkii weeyi wa huwa ismu tafdiilku asifatu waa sifada adaalatu ku tusinaysa cala calalmushaarakati wadaagsi shay la wadaagsaday iyo wa ziyaada ziyaadid lala ziyaaday ka akram oo kale wey kaa maamuus badan qofkani aad la hadlayseed kaa maamuus badan aad ku leedahay ka maamuusta batay mooyaane ka laga maamuusta batay isaga laftiisu maamuus buu leeyahay laakiin waa laga bediyey uun akram baad odhan wa yustacmalu waxaa la isticmaalaa bimin ereyga min ah ayaa la isticmaalaa isagoo wa yustacmalu bimin min baa loo isticmaali isagoo wata wa mudaafan linakiratin isagoo nakiro loo idaafeeyeyna waa la isticmaali oo fa yufradu labadaba mufrad baa laga dhigi wa yudakaru labna waa laga dhigi wa bial isagoo al wata baa la isticmaali fa yudaabiqu wuu waafaqi mawsuufkiisa tasniyada iyo ifraadka iyo jamacaba wa mudaafan isagoo la idaafeeyey baa la isticmaali limacrifatin macrifo loo loo idaafeeyey oo fa wajhaani laba weji baa ku sugnaan halka sheekhu wuxuu kaga hadlayaa waxaa la yidhaha isticmaalaat ismi tafdiil ama isticmaalu ismi tafdiil ismu tafdiilka afar baa loo qaybiyaa xagga isticmaalka marka la doonayo inuu mujarad yahay min walidaafa labadaba in laga qaawiyey minna ma wato inuu yahay mujaradun min al baan doonayaa min al walidaafa al ma wato mudaafna ma aha mujaradun min al walidaafa baa markaa la odhan al iyo idaafaba ma sito waa marxaladda koobaad saddex qodob baa waajiba haddii alna uuna wadanin mudaafna uuna ahayn saddex arrimood baa waajiba kow in dabadii min la isticmaalaa waa waajib mintuna waxay gelaysaa mufadalu calayhiga kii laga qiimo batay bay gelaysaa kii wax lala dheeraaday bay mintaasi gelaysaa wayejuusu xadfuhaa liqariina haddii qariino la helana mintaa waa la xadfi karaa siduu ilaahayba u xadfay ana akharu minka maalan wa acazu nafaran acazu minka bay ahayd minkada acazu ka dambaysa waxaa loo xadfay agaruda minta ka dambaysaa tusaysa min in la isticmaalaa waa daruuri mintaasi waxay gelaysaa mufadalu calayhiga ayay gelaysaa waa mas'alo nuxaaddu ay isku khilaafeen minta iyo waxa ay ku jirtaa inuu ismu tafdiilka ka hormari karo iyo in kale kolley ibnurulqays oo kale mucallaqadiisa uu hormariyey alaa ayuha leylu tawiilu alanjali bisubxin wamalisbaaxu minka biamhalin minkadu amhalkanay ka soo hor martay laakiin waa mas'ale khilaafiya bayna lugawiyiin culimmada luqaddu arrinka aad bay uga gows qabsadeen laakiin daruura hadday timaad hadal baa ku jira inta badan xagga dambay martaa kow waa in mid min debedii la keeno xukunka labaad ee waajibaya waa in lab laga dhigaa xati xataa qofka laga hadlaya hadduu gabadh yahay labbaa loo isticmaali oo dhadig loo isticmaali maayo waxaad odhanaysaa faatimatu akbaru minki sinan eh, faatimatu akbaru minki faatimatu akbaru minki ereygan akbar ihi waa lab laakiin cidda laga hadlayaa waa faatimo oo waa dhadig in tadkiir la isticmaalaa waa qodobka labaad waa waajib qodobka saddexaad in la ifraadiyo ayaa waajibaya oo qaacido aan mubtadiya khabarka ku soo marnay baa la khilaafayaa oon odhan jirnay wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar qaacidadii waa la khilaafayaa oo masalan mubtaduu haduu musane yahay ismu tafdiilka mufrad baad ka dhigi alcaliyaani akbaru minkumaa baan odhan alcaliyaani akbaru minkumaa war labada cali baa idinka idinka waaweyn labada cali ayaa idinka waaweyn imise qodob baa waajibay markuu mujaradka yahay horta in min la keenaa waa waajib baynu nidhi waa markuna alna wadan mudaafna ahayn min in la keenaa waa qasab in mufrad laga dhigaana waa qasab in lab laga dhigaana waa qasab saddexdaa qodob ayaa luqadda aad ku qasban tahay haddaad isleedahay sax inaad ilaaliso ismu tafdiilka mujaradun min alwal idaafa ah ismu tafdiilku haddii uu noqdo mudaafun linakira waa mas'alada saddexaad labaad hadduu yahay mudaafun linakira hadduu ismu tafdiilku noqdo mid la idaafeeyey oo loo idaafeeyey nakiro haddii uu yahay waa ismu tafdiilkii mudaafun linakira waa adigoo yidhaahda muxammadun afdalu rajulin ra'aytuhu muxamed waa nin aan arko ninkii ugu qiimaha badnaa afdalu rajulin ismu tafdiilku waa afdal waxaa loo idaafeeyey nakirada rajul ah hadduu mudaaf linakira uu noqdo isna waxaa waajibaya laba qodob ama saddex qodob kow horta mintii waa in layska ilaaliyaa waa mamnuuc in la keenaa mintii marka mujaradka la keeni jiray isaga waa ka mamnuuc waa qodobka koowaad inta badan qofka luqaddu ay aan dee luqaddu aan aqoon badan u lahayn waxaad arkaysaa mudaaf linakira oo mintii uu daba wadaad arkaysaa dhinac buu ka fahmay oo wuxuu fahmay in mujaradka min la keeni jiray wuxuuna garanaynin mudaaf linakira in laga ilaalinayo mudaaf linakira markuu yahay waa in minta laga ilaaliyaa laba waa in la ifraadiyaa saddex waa in la tadkiiriyaa saddexdaa qodob ayaa axkaamtiisa ah oo isna aynu ilaalini waxaad odhanaysaa muxamedun afdalu rajulin minka ma odhan kartid waa mamnuuc afdalu rajulin minka ma odhan kartid waxaa kaloo la ogaaday mawsuufka oo muxamed ah waxaa ifraadka iyo tasniyadiiyo jamaca ku waafaqaya mudaafun ilayhiga ismu tafdiilka oo rajul ah muxamedun afdalu rajulin haddaan almuxamedaani idhaahdo afdalu maxaan odhan almuxamedaani afdalu rajulayni rajulaynka mudaafun ilayhigaan laba ka dhigay haddaan almuxammaduuna idhaahdo maxaan odhan afdalu rijaalin afdalku waa mufraduun laakiin ka loo idaafaynaya isbedbedelaya haddaan gabadh ka dhigo oo faatimatu aan idhaahdo afdalu rajulin ma odhan karo faatimatu afdalu rajulin maaha af carabi waa wax kale waa waxaan la garanaynin weeye faatimatu afdalu imra'atin afdalkan waa in maadaamay faatima gabadh tahay isna loo idaafeeyaa gabadhii waa in loo idaafeeyaa wahaakada sidaa ayaynu u isticmaali doonnaa hadduu yahay mudaaf linakira hadduu ismu tafdiilku noqdo ka loo yaqaano muxallan bial al hadduu wato ismu tafdiilku uu al qaato waxaa waajibaya wujuubu almudaabaqa baynahu bayna almubtade mintiina waa laga ilaalin mudaabaqadaasi hadduu ka hore muhanno yahay muhanuu noqon hadduu ka hore jamac yahay jamac buu noqon hadduu ka hore mufrad yahay mufrad buu noqon hadduu ka hore lab yahay lab buu noqon hadduu ka hore dhadig yahayna dhadig buu noqon wahaakada sidaa ayay wujuubu lmudaabaqa xilligu alka sito maxaan odhanayaa haddaba cashirkan oo kale runtii waa cashir sabuurad u baahan casharkan oo kale waa cashir sabuurad u baahanoo waa cashirada ugu adag ee ardaydu ayna fahmin buu ku jiraa waxaa loo baahan yahay haddii aan odhanayo maalan muxamedun alakbar baan odhan almuxamadaani alakbaraani baan odhan almuxameduuna alakbaruuna baan odhan faatimatu alkubraa baan odhan alkubraa ilan dhadigu kubraa buu ahaaye alfaatimataani alkubrayaani baan odhan alkubrayaani alfaadimaatu laba jamac bay leedahay alkubar baan odhan ama alkubrayaad baan odhan alkubar ama alkubrayaad labadaa jamac bay dumarku leeyihiin ragga laftooduna almuxameduuna haddaan idhaahdo laba jamac bay leeyihiin oo alakaabir baan odhan ama alakbaruun baan odhan alakaabir ama alakbaruun ayaan isticmaali doonaa waa markuu al wato xaaladda afraad hadduu ismu tafdiilku noqdo mudaaf limacrifa horta minta waa in laga ilaaliyaa laba isticmaal baana carabta ugu sugan in mudaabaqada la raaco iyo in iftaa ifraad iyo tadkiir aynu laasimino intaa ayuu noqonaya bal intaa haddaba ilo eega sheekhu ishaarooyin buu bixinayaaye ha u qaadanin inuu wada tilmaamayo laakiin ishaarooyin buu bixinayaa wasmu tafdiili ismu tafdiilkii weeyi wa huwa ismu tafdiilku asifatu waa sifada addaalatu tusinaya cala almushaarakati wadaagsi iyo wa ziyaadati dheeraad ka akramoo kaleba weeyi wa yustacmalu waa la isticmaali bimin ayaa la isticmaali wa yustacmalu bimin min baa loo isticmaali xaaladdaasi xaaladay ahayd mujarad min alwal idaafa markuu yahay wa mudaafan baa la isticmaali isagoo loo idaafaynayo linakirati nakiro mudaaf linakira fa yufradu mufrad baa laga dhigi wa yudakaru labna waa laga dhigi labadan xukun yaa wadale yudakaru iyo yufraduda waxa wadale leh mudaaf linakiro iyo mujaradun min alwal idaafa mujaradun min alwal idaafa wuxuu labadan la yeeshay bimin mintaasuu la ziyaaday kan mudaafun linakira ihina mintaa laga ilaalinaya oo sheekhu minta dabadeed ayuu mudaafun linakira fa yufradu wa yudakaru yidhi wa bial markuu wato ismu tafdiilku hadduu al wato fa yudaabiqu wuu waafaqi mawsuufka ifraadkiiyo taniyadiiyo jamaca mintana waa laga ilaalin wa mudaafan limacrifatin baa la isticmaali kiiyoo loo idaafaynayo macrifo oo fa wajhaani laba weji baa ku bannaanaan alifraad iyo atadkiir inuu laasimo iyo almudaabaqa in la laasimiyo mintana waa laga ilaalin ismu tafdiilku haddaba mafcuulun bihi miyuu qaataa maya walaa yansibu ma nasbiyo almafcuula mafcuulka muطlaqan gebi ahaan walaa yarfacu mana rafciyo fi lghaalibi sida haalibka ah daahiran ismi daahir ah ilaa fii mas'alati اlkuxli mas'alada mas'alatu lkuxli la yidhaha indhakuulka lagaga hadlo mooye mas'alada indhakuulka oo qura ayaa carabta la arkay ismu tafdiil daahir rafcinaya inta kale ma jiro xadiid rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugan oo saxiix ah ayaa mas'aladaa ku soo arooray xadiidka rasuulku leeyahay maa min ayaamin xadiidka uu rasuulku leeyahay ma jiro maalmo soonku uu ka fadli badan yahay maalmahan dilxij maalmahan dilxija soo ma hayn ayaamu cashar a ah dilxija maalmahaasoo kale xadiidka ku soo arooray xadiidkaa markii dib loogu noqday mas'alatulkuxlida naxwaha ayay noqotay waa mas'alatulkuxligii waynu arki doonnaa kollay xadiidkaa macnihiisu ragga macneeyo waad aragteen oo waxoogaa adayg waa lagala kulmaa sababtu dee qofan mas'alaة اkuxli fahansanayn wuu ku adkaanaya xaqiiqatan walaa yarfacu ma rafciyo fi lgaalibi sida gaalibka ah daahiran ismi daahir ah ilaa fii mas'alaةi اlkuxli mas'alada mas'alaةu اlkuxliga loo yaqaan mooyaane annawcu saabicu nooca toddobaad oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan allatii asmaada tacmalu samaynaysa camalalficli ficilka camalkiisu ismu tafdiil weeyi wa huwa isagu asifatu waa sifada addaalatu ku tusinaysa cala almushaarakati wadaagsi iyo wa siyaadati dheeraad naxu afdala ka fadli badan oo kaleba weeyi wa aclama ka cilmi badan oo kaleba weeyi wa aghara ka maal badan oo kaleba weeyi walahu waxaa u sugnaaday halaau xaalaatin halkaa arbacu xaalaatin baynu inagu nidhi waayo mudaafka ayaa laba loo kala qaadaa mudaafun linakira iyo mudaafun limacrifa si ay afarka ugu noqoto welahu waxaa u sugnaaday halaadu xaalaatin xaalatun xaalo yakuunu wuxuu ahaani fiihaa dhexdeeda laasiman mid laasimaya lilifraadi ifraadka iyo wa tadkiiri labnimada wadaalika kaasi fii suuratayni waa laba suuradood ixdaahumaa midkood an yakuuna bacdahu waa inuu gadaashiisa yahay min lafdiga min ihi jaaratun iyadoo jeraysa lilmafduuli mafduulka iyadoo jeraysa kii mafduulka ahaa ama mufadalu calayhiga ahaa lilmafduul kii laga fadliga batay ayay jeraysaa ka qawlika oo kaleba weeyi zaydun zayd baa afdalu ka fadli badan min camrin waa mujarad min alwal idaafa kaynu lahayn zaydun afdalu min camrin awey ismu tafdiilka halkaa ku jiraa waa afdal mujarad weeyaanoo alna ma wato mudaafna ma aha saddex qodob baa waajibaye muxuu ahaa saddexda qodob in min lagu daro oo mafduulka ay gasho iyo in ifraad la laazimiyo iyo in tadkiir la laasimiyo haddaba eeg zaydun afdalu min camrin marka la yidhaa ifraadka iyo tadkiirku ma muuqanayaan waayo mawsuufkii baa zayd oo mufradna ah mudakarna ah oo ardayga uma muuqanayaan tusaalahan kale ay muuqan doonaan wa zaydaani labada zayd afdalu way ka fadli badan yihiin min camrin hadday ku muuqanayaan azaydaani waa maxay waa mubtade awi khabarkii azaydaani waa afdalu oo sawkii khabarku mubtadaha waafaqi jiray ismu tafdiilku markuu yahay mudaaf min eh, min alwilidaafa ma waafaqo oo ifraad buu laazimaa walow mawsuufka oo mubtadaha ihi musanaba ha ahaada sideennanoo kale ama jamacba wa zaydaani labada zayd afdalu min camrin camar bay ka fadli badan yihiin wa zayduuna zayduunta badanina afdalu min camrin camar bay ka fadli badan yihiin halkaa hadda waxaan aragnaa ifraadkiiyo tasniyadiyo jamcii la khilaafayo wa zaydun waa mubtade afdaluna waa khabar mubtaduhu jamac buu noqday maxaa afdalka haddaba jamac looga dhigi waayey waad aragtaa halkanna waxa weye tadkiirkii baa kuu soo baxaya tadkiirka faa'iidadiisii baa kuu soo baxaya ilan tadkiir buu laazimi baynu nidhiye wa afdalu waa ismu tafdiil waa khabar mubtadihiisii waa hindo maxaa haddaba sawkii lo odhan jiray khabarku mubtaduhu ku waafaqaa fi tadkiir wa ta'niif halkan kuma waafaqayo maxaa la odhan lahaa hadduu waafaqayo fudlaa baa laodhan lahaa wahindun fudlaa baa laodhan lahaa lama ogola wahindun fudlaa inaad tidhaahdo wahindun hindi afdalu way ka fadli badan tahay min camrin camar walhindaani labada hindo afdalu way ka fadli badan yihiin min camrin camar alhindaani hadda waad aragtaa afdaludani inay tadkiirna laasimtay oo hindaanku ay dhadig ahaayeen inay ifraadna laasimtay oo hindaanku ay taniye yihiin walhindaatu hindooyinku afdalu min camrin camar way ka fadli badan yihiin waad aragtaa inuu karna jamcay waa mujarad min alwalidaafa walaa yajuusu ma bannaana hayru daalika kaa aynu sheegnay hayrkii qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi id qaaluu id markii ka sheekee qaaluu ay yidhaahdeen liyuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii ayaa axabu ilaa abiina aabbahe laga jecel yahay minaa innaga axabu waa khabar la yuusufu wa akhuuhumaa mubtade ah axabuna mufrad baa laga dhigay wa qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow in kaana haddii ay yihiin aabaa'ukum aabbayaashiin wa abnaa'ukum innamadiinnu wa ikhwaanukum iyo walaalihiinnu wa aswaajukum iyo xaasaskiinnu wa cashiiratukum iyo qaraabadiinnu wa amwaalun iyo hanti ikhtaraftumuuha aad kasbateen wa tijaaratun iyo ganacsi takshowna aad ka baqaysiin kasaadaha fadhiisigeega wa masaakinu iyo guryo tardownahaa aad ku qanacdeen ood raalli ku noqoteen axabba kuwa laga jecel yahay ilaykum xaggiinna min allaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa mintu mafduulkay gelaysay ka laga jecel yahay bay gelaysaa allah wa haddaba haddii aad ka jeclaateen aabbayaashiin iyo tolkiin iyoiyo maxaanku idhahaa lacagtiina iyo guryihiinna ilaahay iyo rasuulka haddaad ka jeclaateen ereyga axabba waa khabaru kaana ismu kaanana aabbaa'ukum iyo abnaa'ukum waxaasoo jamaca buu ahaa maxaa ab axabba loo jamcin waayey waa ismu tafdiil mujarad min alwal idaafa loo yaqaan fa fayalzamu alifraada wa tadkiira fa afrada ilaahay mufrad buu ka dhigay fi alaayati aluulaa aayadda hore maca snayni laba macood ayuu mufrad ka dhigay la yuusufu wa akhuuhu wey yuusuf iyo akhuuhu axabu axabbaani lama odhan aayadda dambana wa fi haaniyati haaniyadana mufrad buu ilaahay ka dhigay maca aljamaacati jamaaca maceed athaaniyatu xaaladda labaad an yakuuna waa inuu yahay mudaafan ilaa nakiratin mid nakiro loo idaafaynayo isagana mintuun baa laga daynayeye wuxuu laasimayaa ifraad iyo tadkiir ayuu laazimi athaaniyatu ta labaad an yakuuna waa inuu yahay mudaafan mid loo idaafaynayo ilaa nakirati nakiro loo idaafaynayo fa taquulu waxaad odhan zaydun zayd zaydun zayd afdalu rajulin nin waa ka ugu qiimo badan wa zaydaani labada zaydna afdalu rajulayni eeg rajulaynkaa waafaqaya zaydaanka wa zayduuna zayduuntuna afdalu rijaalin rijaalkaa waafaqaya zayduunta xagga jamacnimada iyo nuuciyadda labnimada iyo wa hindun hindi afdalu imra'atin gabadh bay ugu qiimo badan tahay imra'adanaa hindada waafaqaysa walhindaani labada hindona afdalu imra'atayni laba hablood kuwa ugu qiimaha badan weeyi walhindaatu hindooyinku afdalu niswatin dumar kuwa ugu qiimo badan weeyi xaaladdii koowaad buu sheekhu labadaa u kala qaybiyey laba xaaladood oo kala madax bannaan weeyi wa xaalatun xaaladna yakuunu fiihaa wuxuu ahaan ismu tafdiilku dhexdeeda mudaabiqan mid waafaqaya limawsuufi limawsuufihi mawsuufkiisa mawsuufku waafaqiyoo labnimo iyo dhedignimo iyo mufrad iyo tasniye iyo jamcba u ku waafaqi wadaalika kaasi idaa kaana waa markuu yahay bialal mid ku sugan markuu yahay sida zaydun zayd alafdalu isagunbaa fadli badan zaydkana mufradoo alafdalu saasuu mufradu noqday labbuu noqdo saasaa lab looga dhigay wa zaydaani labada zayd alafdalaani iyagunbaa fadli badan alafdalaani labaa laga dhigay lin azaydaani baa laba ahe wa zayduuna zayduuntu alafdaluuna iyagunbaba fadli leh alafdaluuna jamac baa laga dhigay lin azayduun baa jamac ahe wa hindun hindi alfudla iyadunbaaba qiimo leh alfudla dhadig baa laga dhigo alifkana alifu taniia alifu taniih almaqsuura waa xubla kii ku jiray oo kale ilain hindaa dhadig ehe walhindaani alfudlayaani iyagunbaaba fadli leh alfudlayaani walhindaatu hindooyinku alfudlayaatu iyagunbaaba fadli leh alfudlayaatu waa jamac alfudlayaatu aw ilfudalu ama fudal baad ku keeni wa xaalatun xaaladna yakuunu wuxuu noqon fiihaa dhexdeeda jaa'iza alwajhayni labada wejiba miday bannaan yihiin labada weji maxaa looga jeedaa mudaabaqada iyo laasimidda ifraadka iyo tasniyada la laasimayo wa xaalatun xaaladna yakuunu wuxuu ahaan fiihaa dhexdeeda jaa'iza alwajhayn labada wejiba mid ay bannaan yihiin almudaabaqati mudaabaqaynta iyo wa cadamihaa la'aanteeda wadaalika kaasi idaa kaana waa markuu yahay mudaafan mid loo idaafeeyey limacrifatin macrifo taquulu waxaad odhan azaydaani labada zayd afdalulqowmi qoomka iyagaa ugu fadli badan afdalkaasi hadda wuxuu iska laazimay isagoo macrifo loo idaafeeyey mufradi ifraad iyo tadkiir buu iska laasimay wain shi'ta haddaad doontana qulta waxaad odhan isla tusaalihii uun azaydaani labada zayd afdala alqowm afdalaa alif baad ku taagi nuunkana waxaa looga jaray lilidaafa ilan afdalaani buu ahaaye wa kadaalika saasoo kaleu filbaaqii baaqiga ku samee wa cadamulmudaabaqati mudaabaqa la'aanta ayaa afsaxu fasaaxo badan labada weji ee ilzaamka iyo tadkiirka aynu mar qaadanayno cadamulmudaabaqa ah iyo mudaabaqada mudaabaqada qiimo badan oo aad iyo aad u fasaaxo leh waayo qur'aankaa ku soo arooray qur'aankuna wuxuu ku soo arooraa wej-un wejka ugu balaaqada badan wa cadamu lmudaabaqati mudaabaqa la'aantu afsaxu iyada ayaa ugu fasaaxo badan qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu yidhi walatejidannahum waad helaysiin ama ogaanaysiin axrasannaasi baad ku ogaanaysiin dadka daduun ugu dadaalka badan ee nolol ay ku dadaalaan yuhuudda walatejidannahum waxaad ku ogaanaysiin axras annaas baad ku ogaanayseen dad un dadka ugu dadaalka badan nolosha ay ku dadaalaan waxaa la doonayaa tajidudani waa ficil naasikha laba mafcuulun bihi bay qaadan labada mafcuulun bihina mubtadiya khabar bay isku ahaan jireen mudaabaqadooduna waajib bay ahayd awey mafcuulu awalkii walatajidanahu markaan idhaa waa humta awey mafcuulu haanigiina waa axras haddaba humtu waa jamace axraska maxaa mufrad looga dhigay waa su'aashayna aan rabo axraska maxaa mufrid looga dhigay waxaa looga dhigay waa cadamu lmudaabaqa ilan waa ismu tafdiil mudaafun ila almacrifa ah kolkaa mudaabaqaduna way bannaanayd cadamulmudaabaqana way bannaanayd wuxuu ku soo arooray cadamulmudaabaqada oo ifraad iyo tadkiir in la laasimiye ah walam yaqul ilaahay ma odhan axrasi naas ma odhan axrasii oo axrasiina inta laga dhigo jamac laga dhigo nuunka loo jaro lilidaafa ilaahay axrasii ma odhan bilyaa iyo la akhriyo wa qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi wakadaalika sidaasoo kale ayaannu jacalnaakum uga yeelnay fii kulli qaryatin tuulo kasta dhexdeeda akaabira mujrimiihaa dembiilayaasheeda kuwii ugu waaweynaa haddaba akaabiradaasi waa mafcuulu haani akaabira mujrimiihaa waa mafcuulkii waxaynu ognahay ilaahay inuu akaabiradaa maadaama mujrim loo idaafeeyey oo macrifo ah oo ku macrifoobay idaafaynta haada loo idaafeeyey akaabirada ilaahay wuu jamciyey akaabiradii ilaahay ma odhanin akbara mujrimiiha oo ma laasiminin ifraad iyo tadkiir waayo waxay ku tusaysaa labada wejiba inay bannaan yihiin wa kadaalika sidaasoo kale ayaannu jacalnaa uga yeelnay fii kulli qaryatin tuulo kasta dhexdeeda akaabira mujrimiiha mujrimiinteeda kuwii ugu waaweynaa fa daabaqa wuu mudaabaqeeyey oo walam yaqul ilaahay ma oran akbara mujrimiihaa ma oran wa can ibni sarraaj waxaa laga wariyey sheekha ibnu sarraaj annahu awjaba inuu waajibiyey annahu awjaba inuu waajibiyey waa ibnu sarraaj cadama almudaabaqati mudaabaqa la'aanta waradda calayhi wa rudda calayhi waxa lagu radiyey bi haadihi alaaya aayaddan akaabirada la jamciyey baa lagu radiyey wa ajmacuu waxay culimmadu ku ijmaaceen calaa annahu ismu tafdiilku laa yansibu inuuna nasbinaynin almafcuula bihi mafcuulun bihi inuuna nasbinaynin mudlaqan gebi ahaanba waa masale lagu ijmaacay walihaadaa sidaa darteed qaaluu waxay yidhaahdeen fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ina rabbaka rabbigaa huwa aclamu isagaa u cilmi leh man yadilu ayuu og yahay ka baadiyoobaya can sabiilihi jidkiisa ka baadiyoobaya aayaddaa markaad macnaynayso waxaad ku macnayni inna rabbaka rabbigaa huwa aclamu isaga ayaa og man buu og yahay baad odhan og yahay mantii waa inaad og yahaydii meesha keentaa man ayuu og yahay ka yadilu baadiyoobaya can sabiilihi jidkiisa ka baadiyoobaya haddaba aayaddaa qur'aanka ah inna rabbaka huwa aclamu man mantaa mafcuulun bihi weeyi sida la garanayo laakiin afcal ba ah, ismu tafdiil unbaa ka hor maray aclam ah ismu tafdiilkuna ma nasbin jirin mafcuulun bihi maxaa lagaga jawaabay waxaa la yidhi aclamkan ismu tafdiilkiihi ficil la macnaa ah, uu ina tusayo ayaa mafcuulka qaadanaya walihaadaa sidaa darteed qaaluu waxay yidhaahdeen fii qowlihi tacaalaa ina rabbaka rabbigaa huwa aclamu isagaa og isagaa ogi badan ha odhan ogi badan haddaad tidhaa tartan baad gelisay ilaahayaa la tartamaya afcalu tafdiil laysa calaa baabihi qaacidadii la odhan jiray baad ku samayni ismu tafdiilku baabkiisii ma aha wa habata lahu lcilmu waxay yidhaahdeen aayaddaa qur'aanka ah man lafdiga man ihi inna man bay yidhaahdeen man laysad ma aha mafcuulan bihi mafcuulan ma aha liaclamu ma aha liannahu aclamku laa yansibu ma nasbiyo almafcuula mafcuulka walaa mudaafan ilayhi mudaafun ilayhina uma aha lianna afcala afcalku bacdu maa kiibuu bedhkii noqonaya yudaafu ilayhi loo idaafaynayey haddii aclamka man aan u idaafayno ilaahay baa makhluuqa ku biiraya bay noqonaysaa macnuhu waana khalad ilayn lama waxaa qaacidaa jirto tidhaahda ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayhi haddaad tidhaha ana afdalu imra'atin aduu maxaad isku dartay haddaad tidhaha afdalu imra'atin ana gabadhun gabadha ugu fadliga badan waa aniga haddaad tidhaha maxaad isku dartay dumarkiibaad isku dartay waayo afdalkiibaad u idaafaysay maxay imraa kolba kaad afdalkan u idaafayso ayaad ka mid noqonaysaa haddaba aclamka haddii man loo idaafeeyo man yadilu kuwa baadida abuu ilaahay ku biirayaabay noqonayaan oo makhluuqa ah mantani ilaynsilay leedahay oo yadilu baa siladeediiya kuwa baadida ah haddaad tidho ilaahay baa ku biiray waa arrin khalada weeyu la eg idaafada waa inaan iska ilaalino aclamka la idaafaynayo oo man loo idaafaynayo waxaana ka dhalanaysa idaafadaa sida luqawiyiinto dhani ay og yihiin ilaahay ood ku tilmaanto inuu baadi yahay ama makhluuq yahay waa midha ilaahay aynu ka magan gelayno subxaanahu wa tacaala lianna afcala kelm wasanka afcal ihi bacdu maa kii qeyb ka mida weeyi yudaafu ilayhi isaga wax loo idaafaynayey fa yakuunu taqdiiru taqdiirtu waxay noqon aclamulmudiliin kuwa baadida ah kuwa waxlumi aclamulmudiliin miyuu ina yidhi aayaddu maxay ina rabbaka huwa aclamu man yadilu soo ma ahayn aclamu daaliin weeye halkaasi iska ilaaliya aclamu daaliin aclamulmudiliin ma aha waa aclamu daaliin cidu daaliin u qorayba ma jirta miya hadday aayaddu yudilu tahay ayaa aclamulmudiliin la odhan lahaa aayaddu markay yadilu tahay dee ismi faacil baa la rabaa ismiga faacilso ma garanaysiin waa aclamu daaliin weeyi adiga daaliin buu qorayaa muxuu qorayaa aclamu daaliin baa la rabaa daaliin fa yakuunu taqdiiru taqdiirtu waxay noqon aclamu daalliin kuwa baadida ah buu ilaahay ugu aqoon badan yahay isagoo baadidii ka mid a ayuu u aqoon badan yahay bay noqonaysaa oo macno khalada weeye macno khalada bal huwa mansuubun waa la nasbiyey manta bificlin ficil baa lagu nasbiyey ficilka oo maxduufin la xadfay yadullu calayhi waxaana ku tusinayaa aclamu ereyga aclama baa ku tusinaya ey yaclamu ilaahay wuxuu og yahay man yadilu baadida ah ayuu ilaahay og yahay wasmu tafdiili ismu tafdiilku yarfacu wuxuu rafciyaa addamiir almustatir damiir mustatira biitifaaqin sida laysku wada waafaqay taquulu waxaad odhan zaydun zayd afdaluhu ka fadli badan yahay min camrin huwabaa u qadaran fa yakuunu fii afdala afdal dhexdiisa waxaa ahaanaya damiirun damiir damiirka oo mustatirun mustatir ah damiirka oo caa'idun u noqonaya calaa zaydin wa hal yarfacu miyuu rafcin addaahira daahir miyuu rafcin mutlaqan si duuduub ah ow fii bacdi almawaadic mise meelaha qaarkood unbuu rafciyaa fiihi waxa ku sugan khilaafun khilaaf bayna alcarabi carab dhexdeeda ugu sugan fa bacduhum qaarkood yarfacuhu wuu ku rafcinayaa bihi isaga mudlaqankiioo la duuduuboon la kala qaadaynin fa taquulu waxaad odhan marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo afdale minhu uu ka fadli badan yahay abuuhu aabbihi nin aabbihi ka fadli badan yahay baan soo maray oo abuuhudaasay faacil ka dhigayaan carabtaasi fa takhfidu waad khafdin ereyga afdala ah, bilfadxati fadxa ayaad ku khafdin marartu birajulin afdala bilfadxa calaa annahu isagu sifatun sifo inuu yahay lirajulin wa tarfacu waad rafcin alaba cala alfaaciliya faacilnimo ayaad ku rafcin wa hiya iyadu luqatun waa luqo luqada oo qaliilatun aad u yar wa agharuhum carabta badankoogu yuujibu wuxuu waajibiyaa rafca afdala afdalku inuu rafciyo fii daalika kaa rafca afdala buu waajibiya in la rafciyo markaad tidhaha marartu birajulin afdalo minhu abuuhu afdalka in la rafciyo ayaa wanaagsan horta kelmaddan carab baa laga maqlay raggii luqawiyiinta ahaa baa laga maqlay haddaba maxaa laga yeelayaa abuuhdii way rafcisan tahe waxay leeyihiin afdalka hana loo godo si khabar qadimay looga dhigo abuuhdana mubtade ta'akhuray looga badbaado qowlkii odhanayey ismu tafdiilkii oo ismi daahire rafciyey mas'aladuna mas'alatulkuxli ayna ahayn wa akharuhum badankoogu yuujibu wuxuu waajibinayaa rafca afdala afdalka rafcin la rafciyo fii daalika kaa dhexdiisa calaa annahu isagu khabarun muqadamun khabar la qadimay inuu yahay wa abuuhuna mubtada'un mu'akharun mubtade dib loo dhigay inuu yahay wa faacilu afdal afdal faacilkiisuna damiirun waa damiir mustatirun qarsoon caa'idun calayhi oo u soo noqonaya walaa yarfac agaruhum badankood kuma rafciyaan biafcala wasanka afcala alisma daahir ismi daahira kuma rafciyaan ilaa fii mas'alati alkuxli mas'alada mas'alatulkuxliga loo yaqaane indhakuulka ku saabsan mooyaane wa daabituhaa mas'aladaa daabidkeeguna an yakuuna waa inuu yahay fil kalaami kalaamka dhexdiisa nefyu nafyi waa inuu jiro horta kow waa shardi hadalka nefyi ha laga helo bacdahu nafyiga dabadiina waa inuu yahay ismu jinsin ismuljinsi mawsuufin lagu sifaynayo bismi tafdiili ismu tafdiil ismuljinsi baa shardiga labaad hadalka ku dhex jira shardiga saddexaad ismu tafdiilku sifo ayuu u dhacayaa ismuljinsiga ayuu sifo u yahay waa shardi saddexaad bacdahu waxaa ka sii dambeeya ismu tafdiilka ismun ismi baa ka dambeeya mufadalun laga fadilayo calaa nafsihi naftiisa biictibaarayni laba xaaladood waxaad odhanaysaa anigu waxaan ka dheerahay isla aniga mas'alatulkuxliga waa adigoo aduni kala dheeraada waa adigoo aduni kala qurux badnaada eeg waa hadal noocaas oo kalea adiga oo laftaada kala qurux badnaanaya laakiin waa laba ictibaarood xilliga aan fadhiyo ayuu ayaan ka qurux badanahay xilligaan taaganahay oo kale markaad tidhaa saw yaa qurux badan haddaad tidhaa markaan fadhiyaan ka qurux badanahay markaan taaganahay yaa qurux badan ka quruxda badani waa ayo waa adiga kaad ka quruxda badan tahayna waa ayo waa isla adiga uun laakiin laba xaaladood baad ku kala sugan tihiin mas'alatulkuxligu waa saas oo kale wax lakala fadilaya in la helo haddaba hadalkana waa inuu nefyi galo tusaalaha af soomaaliga hadda nefyigii kuma jire bacdahu waxa ka dambeeya ismu tafdiilka ismun ismi baa ka dambeeya ismiga oo mufadalun laga fadilayo calaa nafsihi isla naftiisa uun biictibaarayni laba ictibaaroodna lagu kala fadilayo mihaalu daalika kaa tusaalihiisu qowluhum waa qowlkooga waa kan tusaalihii shuruudiyo dhan baan ka helaynaa maa ra'aytu rajulan axsana fii caynihi alkuxlu minhu fii cayni zaydin hadalkaa u fiirso maa ra'aytu maanan arag rajulan nin maanan arag ninka oo axsano uu kaga qurux badan yahay fii caynihi ishiisa alkuxlu indhakuuluu ka qurux badan yahay minhu indhakuuluu kaga qurux badan yahay fii cayni zaydin isha zayd ku sugan waxaynu nidhi hadalka nefyi ku jira aaway haddaba nefyigii maa ra'aytu waa maadaa waxaynu nidhi hadalka ismuljinsi ha ku jira aaway ismuljinsigii waa rajulanta waxaynu nidhi ismuljinsigu mawsuuf ha ahaado oo ismu tafdiilku sifaha noqdee rajulan axsana axsanku muuna nacti ahayn rajulkuna muuna mancuud ahayn waxaynu axsanka haddaba dhaco ismi la kala fadilayo laba xaaladood lagu kala fadilaya waxa daba dhacay kuxligii indhakuulka ahaa indhakuulkaas ayaa qurux badnaanaya wuxuuna ka qurux badnaanaya isla indhakuuluun laakiin waa laba ictibaaroodoo indhakuulka isha isha cali saaran iyo indhakuulka isha zayd saaran ayaa kala qurux badan ninkan indhakuulka indhihiisa saaran waxay ka qurux badan yihiin kuwa indhaha zayd ku sugan waa indhakuulkiioo laba xaaladood laba meelood kala jooga ayaynu kala fadilaynaa maa ra'aytu maanan arag rajulan nin maanan arag ninka oo afdala uu ka fadli ninka oo axsano uu ka wanaagsan yahay fii caynihi ishiisa uu kaga wanaagsan yahay alkuxlu indhakuul kuxligaasi waa faacilkiiyo waxa qaatay axsanka mas'alatulkuxli baa la yidhaahdaa carabtu mas'aladanay ku hadli jireen markaasaa ah, baabkaasoo dhan loogu wada magac daray mas'alatulkuxli maa ra'aytu maanan arag rajulan nin maanan arag ninka oo axsano uu ka qurux badan yahay fii caynihi ishiisa uu kaga qurux badan yahay alkuxlu indhakuul baa qurux badan minhu indhakuul buuna ka qurux badan yahay fii cayni zaydi isha zayd ku sugan indhakuulka isha zayd ku sugan ayaa laga qurux badan yahay ninkan indhakuulkiisa ishiisa ku sugan baana ka qurux badan indhakuulunbaa lakala fadilayaa wa qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa ayaa ka mida nin gabayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi maa ra'aytu mra'an axabba ilayhi albedlu minhu ilayka yabna sinaanin maa ra'aytu maanan arag buu yidhi imra'an qof maanan arag qofka oo axabba ilayhi xaggiisa laga jecel yahay albadlu waxbixinta minhu waxbixin laga jecel yahay ilayka xaggaaga yabna sinaanin ina sinaanow war ina sinaanow waxbixintaada nin waxbixinta weli ma haya buu yidhi qof looga kalgacayl badan yahay bedligiisa iyo wuxuu bixiyo isla waxbixinta ibnu sinaan waxbixintii unbaa la kala fadilayaa wax alla wax kaloo meesha ku jiraa ma jiro shuruuddiina uu dhammaystay oo nafigii waa maada ee ismuljinsigii waa imra'anta sifadii ismu tafdiilkuna waa axabada mas'alatulkuxligiibuu noqdayoo ismigii daahirka ahaana waa albedlu wakadaalika saas oo kaluu ahaaday low kaana hadduu ahaan lahaa makaana nafyi halka nafyiga istifhaamun istifhaam ka qowlika oo kaleba weeyi hal ra'ayta ma aragtay rajula nin ninka oo axsano uu ka wanaagsan yahay fii caynihi ishiisa uu kaga wanaagsan yahay alkuxlu indhakuul minhu indhakuul uu ka wanaagsan yahay fii cayni zaydin isha zayd ku sugan ow nahyin ama nahyi hadduu halkaa ahaan lahaa saasoo kalun mas'aladu weeye naxu laa yakun yuuna ahaanin axadun qofna axabba ilayhi mid laga jecel yahay alkhayru khayrka minhu khayr ilayka adiga xaggaaga war khayrka yuuna cid kaa jeclaataa yayna jirin in sha allahu tacaala baabkii ismu tafdiilku halkaa ayuu inoogu gebagabooday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam